alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira masaladaynu soo marray ee ku saabsanayd qiyaasu shabaha xujiyadiisa way isku khilaafsan yihin culammadu bacdu ahlicilm waxay leeyihin qiyaasu shabah muctabar maaha labada nooce kale la ictimaadaya qiyaasu alcila iyo qiyaasu dalaala ama qiyaasu shabah bacdu ahlicilm waxay leeyihiin waa hayru muctabar bacdi waxay yidhahdeen kuma soo aroorin qur'aanka iyadoo la radinaya mooyaane isagoo la radinayo la ibtaalinayo muu qur'aan waayo gaaladu markay diidayeen rasuullada markay diidayeen waxay deliishadeen shabah oo waxay lahaayeen in antum ilaa basharun miluna turiiduuna an tasudduuna cama kaana yacbudu aabaa'una ma tihidin bay yidhaahdeen mooyaane bashar annaga nala mid ah mar hadday miliyadii jirto annaga aan nala mid tihinoo na shabahdaan rasuulla inaad noqotaan ma suuragal laha marka culammada qaarkood halkaasay ka saareen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen qiyaasku sidiisaba siduu ugu qaybsamo nooc saxiixa iyo nooc baatila ah ayaa shabahuna labada u qaybsamaa marka inuu ku yimi qur'aanka iyadoo la radinayo ma keensanayso inuu wada baatil yahay waayo adilaa loo daliishanaya isaga laftiis marka nooc xaqa inuu leeyaha laga qaadanaya waxaa ka mid a yidhahdeen xadiiskii nebiga sala allahu aley wasalam ninkii nabiga u yimi ee reer miyiga ahaa ee ku yidhi ina imra'atii waladat ghulaaman aswad haweenaydaydii waxay dhashay ama xaaskaygii ilma madow ninka danni baa galay war malaa ilmaha malihid ayuu ka shakiyey nebiga markuu u sheegay sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi geel ma leedahay dabeedna wuxuu yidhi haa qaala famaa alwaanuha qaala xumrun wa casaan buu yidhi qaala hal fiiha min awraq geelaasi nirgahay dharaan mid madow iyo caddaan isugu jira ma yeeshaa qaala nacam xaguu ka yimi buu buuhi qaala wuxuu idhi lacallahu nasacahu cirqun waxaa laga yaabaa hiddo hore inuu jiitay dabeed nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam falacalla bnaka nasacahu cirqun alimaam alkhaaabi wuxuu odhanayaa hada aslun fii qiyaasi shabah waa asal u yahay qiyaasu shabah waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam tuhmadii iyo shakigii ninkaa galay wuxuu kaga daafacay waxay tahay yani markaa shabahaas wuxuu noqonayaa noocaasoo kale qiyaasu shabah buu noqonaya waxayse culammadu isla oggol yihiin haddii qiyaasu cilla suuragel yahay qiyaasu shabah looma leexdo waxayuma amkana qaysulcillati fa tarkahu bilitifaaqi sida saaxibulmaraaqibu odhanayo mar kastay suuragal tahay qiyaasulcillo in lala yimaado oo qiyaaska la isticmaalayaa qiyaasulcillo inuu noqdo in qiyaasu shabah laga tegaayo waxaad ku sugtaa itifaaq culammadu isku wada waafaqsan yihiin dhammaantood marka taana saas yadaa weeye mas'alada nabiidka qolyaha xanafiyada la yidhaahdaa ra'yigooda waa sheegnay inkastoo wakhtiyo kale aynu ka sii caddayno hadda aynan aad u caddayn xanafiyadu ma qabaan nabiidku hadduu muskir yahay in qadarka wax iskaarinaya laga cabbi karo ee waxay leeyihin waa xaaraan laakiin waxay leeyihin khamri maaha tay ka muransan yihin waa khamrinimada iyo xadka labadaa qadiyay ka muransan yihin waa inaad malxadkoodu daciif ahaado laakiin fahm ha u qaadanin inay leeyihiin wixii cinab aan ahayn qadarka muskirkaa waa laga cabbi karaa inay leeyihiin maaha ee waxay leeyihiin itifaaqu ahli luga wuxuu ku sugan yahay khamriga in la yidhaahdo wixii cinabna laga sameeyey marlabaadkana muskira yaddacuuna itifaaq ahli lugati calayh waxay sheeganayaan ahluluqoo dhan baa isku waafaqsan saas culamada qaar uma sallimayaan oo dee cumar ibnukhataab baaba yidhi alkhamru maa khaamara alcaqla laakiin waxaynu sheegaynaa dacwadooda sheegashadooda saasa mar labaadka waxay leeyihiin xadku wuxuu ka imanayaa khamriguu ka imanayaa khamrigaasina waxa weeye waa inuu yahay cinab ka samaysan yahay muskirna yahay intiisa yar iyo intiisa badanbana khamriga waa ka imanayaa xadku wixii kale aan laga samayn cinab ka warrama madhabulxanafiya waxay qabtaa wixii kale aan cinab laga samayn qadarka muskirkee wax sakhraaminaya in laga cabbaa waa xaaraan bay leeyihiin tacsiir baana ka dhalanaysa waa la ciqaabaya ciqaabta lagu ciqaabayaana xad ma aha waa tacsiir duuna alxaddi ah iyaga ra'yigood waa saas muxamed ibnu xasan isagu wuu khilaafay kolley oo waxau yidhi xataa inta aan muskirka ahayn in laga cabbaa nabiidka muskirka ah xaaraan weeyoon ma bannaana laakiin abu xaniife iyo abu yuusuf iyagu waxay leeyihiin maya nebiidku muskirba ha noqdo ma inta wax sakhraaminaysa in la cabbo mise qadar qaliilo laa yuskir in la cabbo qadrun qaliilun laa yuskir in la cabbaa waa jaa'is waayo waxaan sidaa u yidhi buu idhi saxaabada qaarkood waa sidau isagu yidhi saxaabada qaarkood baa cabbi jiray waxaana ka dhalanaya saxaabadii qaarkood in la faasiqeeyo fatwadaana ma khilaafayo buui anigu cabbi haddaan abu xaniife yar cabbi maayo laakiin haddii laysiiyo low uctiitu dunyaa haddii adduunyada laysiin lahaa yaa oo lay odhan lahaa adduunyadoo dhan baa lagu siinayaa ee waxaad tidhaahdaa may intaas in la cabbaana waa xaaraan annabiid almuskir alqadru aladii laa yuskiru in laga cabbaa waa xaaraan dheh haddii laygu yidhahdo odhan maayo buui laakiin cabbi maayo buui marka waxay kala saarayaan ashyaada aan cinab ka samaysnayn ee muskirka ah qadarkiisa yar iyo qadarkiisa badan ama axaadiistan sheegaysaa nabiga sala allahu aleyh wasalam in la weydiiyey bidciga ama misriga asmaa badan baa soo aroortay oo bidcigu ka mid yahay misrigu ka mid yahay fadiiqu ka mid yahay yacni ashyaa badan waxay leeyihiin taas waxaa laga qaadanayaa uun bay ku awilayaan qadarka muskirka in laga cabbo ayaa markaa xaaraan ah haakada yu'awiluun ta'wiilkoodu waa saas ta'wiilkoodu waa sidaas weeye laakiin qowlkooda calaa kulli xaal saxiix ma aha sida saxiix ahi waa sida jumhuur ahlicilmi ay ku waayo axaadiista muslim saxiixa ku soo wariyeyba waxay sheegaysaa markii khamriga taxriimkiisu soo degay shan nooc oo khamri laga sameeye ayaa jiray oo aan cinab ka mid ahayn dhammaanna meel baa la wada mariyey xadiiskaasi wuxuu ku tusinayaa in khamriga la xaaraantinimay intuba ka mid tahay ayuu ku tusinaya ta kale cumuumaadkii waxay sheegayaan maa askara kasiiruhu faqaliiluhu xaraam waa cumuum iyo maa askara alfaraqu minhu famil'u lkafi minhu xaraam iyo kullu muskirin khamrun kullu muskirin xaraam hadday awili lahaayeen oo odhan lahaayeen qadarka wax sakhraamiyaa xaaraan ah dee kullu muskirin khamrun ilaa khamriga qaliilkiisa iyo kasiirkiisa waa xaaraane iyo maa askara kasiiruhu faqaliiluhu xaraam iyo maa askara alfaraqu minhu famil'u lkafi minhu xaraam kulluhaa waa adila sariixa caddaynaysa inaan farqi kale lahayn ashyaada muskirkii dhammaanna ay wada khamri yihiin dhammaanna ay wada xaaraan yihiin qadarka yara aan waxba sakhraaminen iyo qadarka badanna taxriimka inay isku mid ka yihiin wa kadalika xadkana inay isku mid ka noqonayaan ayaa laga qaadanaya mas'aladan wuxuu sheikhu u baabaystay wuxuu yidhi faslun baab uma dhigin fasal buu qoray fasalka sidiisaba baabku ka yaryahay culammadu markay tabwiib isticmaalayaan mar waxay yidhaahdaan kitaabun marna waxay yidhahdaan baabun marna waxay yidhahdaan faslun marna waxay yidhaahdaan tadniibun marna waxay yidhahdaan tanbiihun tacabiirta noocaasa markay culammadu isticmaalayaan way kala sarsarraysaa cunwaanka guud ee weyn ee anwaac badani soo gudagelayaan iyo abwaab fara badani waxaa la yidhaha kitaab ka ka sii hooseeya waxaa la yidhahdaa baab oo abwaab baa loo isticmaalaa oo kitaabkii waxaa u sugnaaday abwaab baabka waxaa ka sii hooseeya fasal faslun baabku ka sii hooseeya fasli marka la yidhahdo waxaa loo jeedaa culammadu waxay yidhahdeen baabkaa dheeraaday cilmigana xoogaa in la qaybqaybiyo baa xiisegelintu ku jirtaa yaa waxay ka qaateen qur'aanku soo uma qaybsamo suurado haddana aayaad qaybinta sidaa loo qaybqaybinayo waxaa ku jira xiise gaar ah haddii qur'aanka suurad keliyoo xidhsan laga yeeli lahaa oo meeluu ku kala qaybqaybsan yahay aanu jiri lahayn waxaa ka iman kari lahayd malal marka ilaahay qur'aankii wuxuu ka yeelay suurado iyo aayaad ijtihaadanna wax markii dambe loogu daro qaybqaybina baa jirta oo ku saabsan ajzaa iyo subciyo iyo maqrayaal markuu qofku ogaado marba inuu intaa dhammeeyey inuu intaa maray inuu intaa akhriyey inuu intaa bartay in intaasi u harsan tahay xiise gaaray leedahay sida la yaqaano ruuxa markuu safrayo hadduu marka waxa weeye magaalooyin marka waxa marayo oo uu leeyahay markaa safarkii waxaynu maraynaa hadda tuule heblaayo ama magaalo heblaayo ama waxaynu soconnay intaasoo kilomitir ama intaas oo mayl waxaynoo hadhay intaas wuxuu helayaa xiise gaara yaa kalabarkii waa dhaafnay yaa ruuc baa inoo hadhay ama sulus baa inoo hadhay ama wax la mid a ah. haddii laakiin isku bixis tahay oo wax calaamadana aynay lahayn wax ka tegey iyo wax u baaqiya midnaba aanu kala garanayn maxaa ruuxii ku dhacaya dhul isu wada eg usaa u marayo meeluu ku qalaqabsay aanu arkin yaa wax ka tegay iyo wax u hadhay toonna aanu kala garanayn rubamaa yamal iyadoo meeshiiba u dhowdaa dhici karta inuu ka daali lahaa marka baabku markuu dheeraado waxay yidhaahdeen culammadu waxaa la guntaya faslun faslun marka la yidhaahdo macnaahaan waxaa loo fasirayaa bimacnaa waa faasilun bayna maa taqadama wamaa yati wuxuu kala faslinayaa waa facli oo ismu faacil u fasirmaya wixii tegey waxa soo socduu kala soocaya saa waa loo fasira maya macno mafcuul baa loo fasirayaa oo mafsuulun minhu baabka ka horreeyaa laga soo gooyey oo laga soo fasliyey waxaa jira haddaba fasalka wax ka hooseeya oo leeyaha tadniib mawduucii marka la soo dhammeeyo ayaa in yaroo gebageba ah oo dabagelin ah min adanab baa laga keena baa wakhtiyada qaar la sameeya kutubaha qaarkood waa ku isticmaalaan waxaa kaloo jira tambiih tambiih waa maxay masale la sheegay oo la sharxay baa wax la ismoodsiin karoo la doonayaa in lagugu baraarujiyo cunwaan yar baa laga dhigaa marka kani hadda waa fasal fasalkani wuxuu ku saabsan yahay laba masalo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay xukmu alashyaa qabla wuruudi sharc ashyaada xukunkoodu maxay ahaayeen intaan sharcigu ku soo aroorin waa masalo masalada labaadna waxay ku saabsan tahay bacda wuruudi sharci xukmu alashyaa waa maxay masalada hore wax tegey baa laga hadlayaa wax samaro oo ku xidhanna hadda ma jirto culamada qaarkood waxay leeyihiin waa min baabi takalluf waxaan laynoo diran aynu isku kallifna weeye intaan nebiga la soo dirin ka hor ashyaada xukunkoodu maxay ahayd yaa inoo dirtay nabiga sala allahu aleyh wasalam saxaabadiisii may weydiin waayo wixii naafic ay weydiin jireen nebiga sala allahu aley wasalam ee takallufaadka dad badan isku dayaan lama iman jirin wax samara iyo camaloo ku xidhanna ma jiro saas aawadeed ashyaada noocaasa iskumay hawli jirin axkaamtu waxaa lagu sharciyeeyey oo ay ku timi soo dirista rasuulka la soo diray wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula saxdu waxay tahay wixii ka horreeyey soo diritaanka rasuulka la soo diray ashyaada xukun sharciga u sugnaaday ma jiro caqligana xukun laga qaadanayo caqligu sugaya ma jiro muctasile niman la yidhahda waxay leeyihiin may caqligaa xaakima maa xasanahu lcaqlu fa huwa xasan wamaa qabbaxahu lcaqlu fa huwa qabiix wuxuu caqligu wanaag u aqoonsado oo wanaag ku xukumo wuxuu noqonayaa shay wanaagsan wuxuu caqligu xumaan ku xukumo ama xumaan u nisbeeyo ama xumaan u aqoonsadana wuxuu noqonayaa shay xun shaygii xasanina wuxuu noqonayaa ama waajib ama mustaxab mubaax inuu noqdona waa dhacdaa shaygii qabiixina wuxuu noqonayaa xaaraan buu noqonayaa inuu karaaha noqdona waa dhici kartaa haddaan xumaantu weynayn marka waxay ka dhigeen caqligu isagu xaakim inuu yahay taasi waxay ka hor imanaysaa adilada sharciga ah saas aawadeed sawaabkii ciqaabki wuxuu ku xidhan yahay bay ku leeyihiin garashada caqligu u gartay wuxuu xumaan u gartay haddii laga tegi waayo waa lagu ciqaabaya qofka walow rasuul ba yaan la soo dirin wuxuu caqligu wanaag u gartay haddii lala iman waayena ruuxu ciqaab buu ku mutaysanaya walow risaaladiba yaynay soo gaadhin muctazila sidaa odhanaysa hada mukhaalifun linusuus wama kuna mucadibiina xata nabcaa rasuula rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda arusul walow ana ahlaknaahum bicadaabin min qablih laqaaluu rabbana lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabica aayatika min qabli an nadila wanahza aayadahaasi waxay sheegayaan soo dirista rasuulka la soo diray oo dadka xujadu ku oogantay in sawaabka iyo ciqaabku ku xidhan yahay marka laa ciqaaba walaa sawaaba ila biwuruudi sharci dadkuna nooc cudri ay helayaan haddaan risaala soo gaadhin oo lama odhan wamaa kunna mucadibiina xataa najcala lahum cuquulan wanansiba lahum adilla ilahay saa ma odhan ee allah wuxuu yidhi wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula inay gar heli lahaayeenna oo rasuulladu garta jarayeen garta ka suulinayeen waxay ku garheli lahaayeen aayadaha caddaynaya rusulan mubashiriina wamundiriina mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujjatun bacda arusul lowla rusul xuja yeelan lahaayeen xujadaas waa maxay ilaahuw maxaana lagu cadaabaya cid wax noo sheegtayba maanu aragay cid wax noo sheegtayba maanu arag haddii rasuul noo iman lahaa wax noo sheegi lahaa yaa waa raaci lahayn walow ana ahlaknaahum bicadaabin min qablihi laqaaluu rabbana lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wanahza xujadii waa taas marka xujadaas waxay ku suulaysay biirsaali rusul ayay ku suulaysay marka waxa weye calaa kulli xaal mas'aladan saxdu waxay tahay laa xukma qabla bicsati arasuul sida sheikhuba inoo sheegay ashcari waxaa laga soo naqliyey tawaquf inuu masalada ka tawaqufay xukma alashyaa qabla wuruudi sharci qabla bicsati arasuul inuu ka tawaqufaa laga soo raray ashaaciradii waxay isku khilaafeen macnaha uu leeyahay hadalka ashcariya tawaqufka ahi waa maxay markaasaa waxay mareen raazi iyo khazaali iyo waxay ku tageen macnaha uga jeedaa waxay tahay laa xukma xukum ma laha ayaa muraadka tawaqufku yahay bacdi kale waxay mareen maya tawaqufka macnihiisu waxay tahay inaan wax cilmiya iyo aqoona loo lahayn xukun inay yeelato waaba dhici kartaabe laakiin xukunkii ma garanayno waa ka tawaqufayna sidaana isnawi iyo baydaawi iyo qolyo lamida ayaa ku fasiray waxayse u dhowdahay xukun ma laha inuu u jeedo kole sida saxiixa haddii lagu fasiro oo danniga loo wanaajiyo waa saas waa yahay culammada qaarkood waxay dooneen inay samare ka dhaliyaan mas'aladan oo waxay yidhaahdeen samare male sax ma ahee nooc samaraa waa leedahay oo maxay leedahay haddii la garto xukma alashyaa qabla wuruudi sharci ama qabla bicati rasuul sala allahu aleyh wasalam markii rasuulka la soo diray dabadeed haddii mas'ale xukunkii rasuulku inoo caddaan waayo waa aynu weyno inagu garan weyno asalkii horaynu istisxaabaynaa qabla wuruudi sharci marka faa'idaa ku jirta calaa kulli xaal taa looma sallimin waayo bacda wuruudi sharci dee ashyaadu xukun bay yeelanaysa xukunkeedana aqwaal baa ku sugan waa u tegaynaa ma waxa qumman in la yidhaahdo xukma alashyaa bacda wuruudi sharci baynu istisxaabaynaa haddaynu weyno wax kale mise in la yidhaahdo qabla bicsati arasuul xukunkay lahayd aynu aqoonsannay in xukunkaasi u sugnaa baynu istisxaabaynaa alawal saxiixu wuxuu noqonayaa markii rasuulka la soo diray dabadeed xukunka ashyaadu ay yeelatay ayaa mas'aladii naskeedu caddaan waayo ama daliilkeedu caddaan waayo binasin aw ijmaacin aw qiyaasin loo noqonayaa oo la istisxaabaya xukunkeedii asliga ahaa aan u soo gudubna masalada labaad masalada labaad waxay ku saabsantahy rasuulka markii la soo diray calayhi asalaatu wassalaam dabadeed ashyaada xukunkeedu maxay noqonaysa axkaamtu waxay ku socotaa bimuqtada daliil daliilku wuxuu keensanaya marka asal waxa weye ashyaada qabla sharci taxriimuhaa laa bacda xukmin sharciyin asal waxa weye ashyaada intaan sharcigu ku soo aroorin inay xaaraan tahay xukun sharcigi markuu ku yimid dabadeed sidaas waxaweye ma aha waanuu sii fasiro waa sii caddeeyey wuxuu sharcigu inoo xalaaleeyey xalaal buu noqonayaa wuxuu inaga reebayna xaaraan buu noqonaya xalaal waa wuxuu sharcigu xalaaleey xaaraanna waa wuxuu xaaraantinimeyey markaan daliil weyno xalaalaynaya sharciga gudihiisa aynu ka weyno xukunkii asalka oo ibaaxada ahaa baan istisxaabaynaa weheshananaa qaadanna marka waa istisxaabu alcadami alasli waxay culammadu yidhahdaan waayitaankii asalka loo nisbeeyey ee daliil sharciga oo mas'aladaas u sugan la waayey in bara'adii asliga ahayd la istisxaabayo bay ku saabsantahy haddaba ashyaada waxaa loo qaybinayaa cibaadaad iyo ashyaa kale wixii cibaadaad ah ee lagu tacabudayo ha ahaado camal ama ha noqdo caqiide asal waxa u ah in la diidayo biduuni daliil aan lala imanayn oo ay bidca noqonayso alaslu fi lcibaadaati alxadru cibaadadu inay mamnuuco tahay oo deliil la'aanteed aan lala iman karin ayaa asal ku yahay iyaakum wa muxdathaati alumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa wa wahaluma jara adilada badan ee ku soo aroortay diidmada bidcada la diidaayo waxay caddaynaysaa cibaadaadku inay ku xidhan yihiin tawqiif marka nas la'aanteed cibaado la bannaysan maayo am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah marka idan ilaahay baa sharcigu u baahan yahay wax rabbi loogu dhowaanaya idni ilaahay buu u baahan yahay haddii idnigii la waayo wuxuu noqonayaa mamnuuc kama qaala anaadim cibaadatun biduuni nasin tumnacu liannaha muxdasatun laa tushracu marka ibnu cuthaymiin waa baraarujinayaa wuxuu odhanayaa qaybtaas asalka ay leedahay oo ah inay mamnuuc tahay cibaadadu oo xadri u asal yahay oo bidca ay noqonayso oo haddii nas loo waayo asalkeedii loo celinaayo xaaraannimada ahayd yada taa shiikhu waa ka tegey waanu caddaynayaa shiikhii waa bayaaminaya cibaadadaasi ha ahaato cibaada camaliya sawaa'un kaanat qawliya aw ficliya ama ha ahaato cibaada ictiqaadiya wixii ka soo hadhay cibaadaadkaas cibaadaadkaasi baatin ha ka dhacaan ama daahir ha ka dhacaan carabka ha ka dhacaan ama jawaarixda ha ka dhacaan wixii ka soo hadhay waxay noqonayaan ama caadaat ama mucaamalaad ama ashyaa daatooyin ah oo dee lagu intifaacayo yaga intaa waxa u asal ibaaxo laba qowl sheikhu waa sheegoo qowl ah asal waxa u ah taxriim waana siduu doortay waxaanu tilmaamay qowl labaadoo odhanaya asal waxa u ah ibaaxo wa qaala qawmun didda maa qulnaahu ay asluha ataxliilu ila maa warad taxriimuha fii sharcina falaa yurad ikhtiyaarkiisana waxaa ka muuqata qowlka hore inuu dooranayo qowlka dambe shiikhu aanu dooran ayaa saxiixa ma daliil waxaa u daliila min kitaab illaah huwa aladii khalaqa lakum maa fi alardi jamiican ilaahay waa ka abuuray lakum idinka aawadin u abuuray maa fi alardi waxa arlada ku sugan jamiican idilkeed xaalay dhammaanteed tahay marka kulla maa fi alard waxaa loo abuuray liintifaaci alcibaad si ay addoommadu ugu intifaacaan daraaddeed baa loo abuuray waana maqaamu limtinaan waa manna sheegad meesheedu weeye walaa yamtannu ila bijaa'izin ilaahayna kuma manno sheeganayo wax u bannaan addoommada mooyaane wax kale shay xaaraan ka aho lagu ciqaabayo miyuu ugu manno sheeganaya shayga ugu manno sheeganaya waxaa laga qaadanayaa inuu yahay shay mubaax u ah oo xalaal u ah oo u bannaan waxaa kaloo laga qaadanaya laga deliishanaya xadiiska daara qudniga ee imaamu nawowi wakhayruh ay taxsiininayaan walow culammada qaarkood ha yidhahaan sanadkiisa maqaal baa ku jire laakiin jamac culammada ka mida ah baa taxsiiniyey wa sakata can ashyaaa raxmatan lakum hayra nisyaanin falaa tabxasuu canha waxaa kale u daliila xadiiska kale ee xaakim uu soo wariyey ee bacdu ahlicilmi ay taxsiiniyeen wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum wuxuu ka aamusay waxay ka mid tahay waxyaalaha uu idin cafiyey xadiiska wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum sheekh albaani wuxuu odhanaya sanadkiisu waa xasan ilaahay xukun aanu ka sharciyeyn lana ogsoon yahay qatcan wuxuu ilaawayaa inayna jirin uuna sheegay shareecadu inay dhammaystiran tahay alyowma akmaltu lakum diinakum waxay noqonaysaa inay bannaantahy laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazal alqur'aanu tubda lakum cafa allahu canha cafwi baa laga cabbiraa nusuusta wixii nas lagu diidayo aan la helin iyo nas lagu ibaaxaynayo bidaat waa nooca culammadu ay ka cabbiraan ibaaxa asliya fi nusuus waxaa laga cabbira cafwi qolyaha odhanaya asalka ashyaadu waa taxriim maxay cuskadeen waxay cuskadeen tacliil oo waxay yidhaahdeen ashyaadan makhluuqaadka ahi waa mulkullaah ilaahay baa leh altasarufu fii mulki alghayri biduuni idnihi laa yajuus mulki cid kale leedahay in lagu tasarrufo idan la'aanna ma bannaana ashyadan oo dhanna waxa weeye waa mulkullaah marka waa mulkulkhayr marka tasarrufku wuxuu u baahan idan idan buu u baahan yahy waxay culamada qaarkood kaga jawaabeen waa midda koowaad ee adillo khilaafsan baannu haynaa oo sheegaysa in wixii aan la xaaraantinimayn ay tahay cafwi ta kale waxaannu haynaa adillo tilmaamaysa ashyaadaba in loo abuuray intifaaca dadku intifaacayaan ilaahayna ugu madna sheegtay taasina waxay caddaynaysaa ibaaxada marka idankii waa jiraa laakiin marka hore qaacidadaanaan idiin sallimayn ku saabsan mulkiga cid kale leedahay biduuni idnin cala alitlaaq ma bannaana oo waxay leeyihin mulku lghayr haddii darar aanu ka imanayn xaajana loo qabo ciddaasna aynay ku tadarrurayn manci uu manciyeyoo diidayna marka hore aan lahayn oo la odhan farha u taaginoo markaa ha samayn dee inaynay bannaanayn baannaan sallimayn oo masalan gidaarkii cidi leedahay harkiisa inuu ruuxiis yaro taago yaro hadhsado waa intifaac mulkulghayr uu laakiin maadaama qofkii xaaje u qabo qofkiina darar aanu uga imanayn dee xaaraan maaha allahna laa yatadarar mulkigiisa in lagu tasarrufo oo bimacnaa waxa weeye qofkii wax ka mida uu ku tasarrufaa mid darar ka soo gaadhaya maaha waxaana yidhahdeen weliba culamada qaarkood qaacidadaa markaannu sheegayno attasarruf fii mulki alghayr wixii daruuri ah inay bannaantay waa laysla ogoliyey masalan oo kale maxay ka reebayaan qaacidada ay sheegayaan waxay ka reebayaan neefsiga ruuxu hawada neefsanayo oo ku neefsanayo hawadii cid tidhi waa xaaraan ma jirto iyadoo qaacidada ay yidhaahdeen alaslu fi alashyaa wa altaxriim bacdi ay yidhahdeen haddana taa waa ka reebeen waxay yidhahdeen waa daruuri wakada maa laa taquumu bihi suura wixii daruura ay keensanayso cunto iyo cabbitaan ahoo nafti ku noolaanayso oo qofkii ku jirayo la'aantiina de uu dhimanayo labadaa nooc waxay noqonaysaa bay yidhaahdeen oo noocii daruuriga ahunbay noqonaysaae eh? iyadu jaa'izun bialitifaaq way ka reebeen qaacidadeedu may soo gudagelin kulli xaal sida saxiixi waxay tahay waa culammada maray ee asalku waa inay ibaaxo tahay wuxuu udhi sheekhu raximahullah faslun laa xukma qabla bicati arasuuli xukum ma jiro soo diritaankii rasuulka la soo diray ka hor wax xukumoo jiraa ma jiro bal bacdaha bimuqtada daliili yacnii xukunku wuxuu jiraa oo keliya markii rasuulka la soo diray dabadeed markii rasuulka la soo diray dabadeed bimuqtada daliil wuxuuna xukunkaasi ku sugnaanaya ku jirayaa daliilku siduu keensaday waalaslu fi alashyaai qabla asharci asal waxa waa ashyaada sharciga ka hor taxriimuha xaaraantinimaynta la xaaraantinimeey masaladan waxay ku saabsantay iyadu markii rasuulka la soo diray dabadeed intaan xukum sharciya mas'aladaa laga helin oo laga sharciyeynayo khusuuskeeda maxaa u asala marka wuxuu uhi taxriimuha in la xaaraantinimanaya waa sala laa bacda xukmin sharciy xukm sharciya markii mas'alada loo helay dabadeed taxriim baa u asala la odhan maayee waa sida xukunka sharcigu uu sheego ayuunbaa la raacaya min ibaaxatin aw taxriimin aw hayrih bal maa axalla alsharcu xallalnaah ka soo guurtaase wax kastoo sharcigu xalaaleeyo xallalnaahu waa ka xalaal yeelanaynaa xalaal wuxuu u baahan yahay hal arrin oo waa maxay ictiqaadu xillih in la caqiideeyo la rumeeyo inuu xalaal yahay adilada waa ku soo aroortay in xalaashii laga xalaal yeesho xaaraantiina laga xaaraan yeesho marka xalaal yeeladka xalaasha laga xalaal yeelanayaa yaxtaaju ilaa shayin waaxid shay keliya u baahan yahay shaygaas waa maxay waa ictiqaadu xillihi waa in loo rumeeyo oo loo caqiideeyo inuu xalaal yahay waajib ma aha xalaal kasta in la sameeyaa waxaad ogaatay tacaamkan inuu xalaal yahay inaad cuntaa waajib kuguma aha laakiin xalaal inuu yahay inaad caqiidaysaa waajib buu kugu yahay waa dhici karta xalaalaha qaarkood inaad weligaa la iman lama odhanayo kamaad xalaal yeelan haddaanaad cunin nafsaddaadii haddii ay diiddo waad iska dayn kartaa haddaad doontana waad cunaysa wamaa nahaanaa canhu xarramnaah wuxuu sharcigu inaga reebay waa xaaraantinimaynaynaa bimacnaa waa ka xaaraan yeelanaynaa haddaba xaaraan yeeladka shay laga xaaraan yeelanayaa yaxtaaju ilaa shay'ayn laba arrin buu u baahan yahay ictiqaadu xurmatih in la caqiideeyo oo la rumeeyo shaygu inuu xaaraan yahay mar labaadka in laga tago ama laga fogaado oo aan lala iman labadaa arrin buu keensanayaa isagu laakiin ka xalaal yeeladku arrin keliya waa ictiqaadu xilli waxaysu lam najid daliila xillin marka aynaan helin daliila xillin ay daliilan calaa xillih daliil u daliila oo ku tusinaya xalaalnimadiis sharcan ay fi sharci sharciga gudihiisa kugu tusinaya xalaalnimadiis tamassaknaa waxaynu qabsanaynaa bixukmi alasli xukunkii asalkaynu qabsanaynaa mustasxibiina alasla xaalaynu weheshanayno oo saaxiibsanayno alasla asalka bara'adii asliyad ahayd laa siwaahu wax ka soo hadhay aynaan weheshanayn ama qaadanayn bimacnaa hadduu shaygu cibaadaad yahay waa ziyaado uu sheikhu ku daray shaarixuye daliil bannaynaya haddii la waayo waxaa loo noqonayaa xadriga asalkaha waxa lo odhanaya waa bidco dabeedna waa laga tegaya haddii shaygu cibaadaad aanu ahayn oo deliil bannaynaya khusuuskiisa la waayo markaana bara'adii asliyada ahayd ee sharciguna ayiday ila adilo sharciyana waa lagu sugay oo adilada la deliishanaya waxay tilmaamaysaa inay xalaal yihiin ashyaadaas asalkaasaa loo noqonaya bara' asliya wa qaala qawmun qolo culammada ka mid waxay yidhaahdeen didda maa qulnaahu sidaynu nidhi si kulli diya yidhaahdeenoo waxay yidhahdeen asalka ashyaadu waa ibaaxo qoladan hore waxay leeyihiin asalka ashyaadu waa taxriim marka haddaan daliil weyno taxriimkii baan u noqonaynaa waan ka hor dhacay qolada kale iyagu waxay leeyihiin asalka ashyaada maadaamaay taxriim ka dhigeen wax daliiloo sharcigo masaladan sheegaaya markaynu weyno waxaan u noqonaynaa asalkii oo waxaan waa xaaraan laakiin qowlka kale marka lagu socdo waxay noqonaysaa asalku ibaaxay ahayd ibaaxadii baa loo noqonaya saxdu waa saas qowlkaa dambaana sawaaba masaa'il baa imanaysa masaaisha waxaa ka mid a waxaa la helay xayawaan xayawaanaadka ka mida oo noocyadii la yaqaanay aan ka mid ahayn wax naso sheegayaan aan lahayn waxa laysku qabtay ma xalaal ba mise xaaraan haddii lagu socdo sida saxiixa ah oo asalka ashyaadu inay ibaaxadii tahay waxaa la odhanaya waa mubaax liannahu lam yarid maa yadullu calaa taxriimih waayo ma soo aroorin wax ku tusinaya inuu xaaraan yahay laakiin cala alqowli alaakhar haddii lagu socdo waxay noqonaysaa daliil xalaalaynaya haddii la waayo waxaa la odhanaya waa muxaram xayawaankani liannahu lam yarid maa yadullu calaa ibaaxatihi bannaanaanshihiisa daliilku tusinayaa ma soo aroorin saas aawadeed waxaanu istisxaabaynaa taxriimkii wa cala alqowl alawal laakiin kee saxiixa in ibaaxada la istisxaabayo asalkuna ay tahay ibaaxada ibaaxadana daliilkii caqligaa iyo kii sharcigaa labadoo ku tusinayaan daliilka caqliga waa maxay waxaa la garanayaa shayga inta aan xukum rasuulku ka sheegin baraa'a asliya in layskaga sugan yahay oo takliif arrinkaa ku saabsan dadka inayna saarrayn haddii la yidhahdo xaaraan bay idinka ahayde maxaa ula timaadeen dee waxay odhanayaan marka ilahu wax naga xaaraantinimey maanu arag marka ilaa taxriim loo sheego xaaraan kama noqonayso xaaraan kama noqonayso shaygii waxa weeye waa in la helaa dimmadii inay takliif mashquul ku tahay ilaa intaan la helin waxay markaa noqonaysaa dimmadu inay tahay barii'a min atakliif oo mashquulo dimmadu ayna ahayn marka caqlan baa saa lagu garanaya salaadaha intaan la waajibin salaaduhu waajib ma ahayn ya inta la waajibiyey qadarka la waajibiyey ka badan baa waajiba haddii la yidhaahdo waxaa la odhanaya daliilkeena haddii la waayo xataa daliil nafyinaya haddaan la helin waxaa la cuskanayaa dee inayna jirin ila asal cibaadaadka waxa u ahaa xadri shan salaadood baa waajiba daliil nafyinaya waaba soo arooray wax kale inay waajib yihiin hal calaya hayruha qaala laa ila an tatawwac laakiin xataa haddaanu soo aroor yahay inta la waajibiyey shantaa inay tahay keliya waxay ku fillayd in la yidhahdo salaad lixaad waajib maaha bidaliili annaha lam tarid inaan wujuubkeedu soo aroorin oo daliil waajibinaya aan lahayn baba ku fillaa marka caqligu wuxuu kutusinaya marka hore baraa'a alasliya mar labaadkana sharciga laftiisu wuxuu caddeeyey baraa'adii asliga ahayd addilaynu keennay hadday tahay adilatu alcafwi iyo hadday tahay aayadda lafteedaba huwa aladii khalaqa lakum ma fi alardi jamiican nabaad nabaadada ka mida ayaa laysku qabtoo la yidhi nabaadkan in la cunaa midhihiisa xalaal miya mise waa xaaraan wax darara oo dadkii uga muuqdayna ma jiro haddii dhibtiisu inuu ka badan tahay dheeftiisa la ogaado oo darar uu ka muuqdo inuu shaygan yahay shay mudir ah dee shayga markaa wax dhibaya ee dhibtiisu badan tahay xaaraan buu noqonaya daliil bay leedahay laa darara walaa diraar marka wax dararoo ziyaadaa laguma arag laa darara walaa diraar marka haddii aan la helin wax darara aan lagu ogaan wuxuu noqonayaa mubax mid bannaan buu noqonaya wahaakada wa qaala qawmun qolo waxay yidhaahdeen culammada ka midii didda maa qulnaahu sidaynu nidhi si ku liddi ay yidhahdeen ay asluha ataxliilu asalkeedu waa xalaalayn ashyaada ilaa maa warad kuu soo arooray mooyaane taxriimuhaa xaaraantinimaynteedu uu soo arooray wixii kale waa xalaal fii sharcinaa sharcigeenna uu ku soo arooray in la xaaraantinimaynaya falaa yurad marka lama radinayo wixii sharciga ku soo arooray waa la aqbalaya wa qiila waxaa la yidhi asal waxa u ah wixii wax anfacaya jawaazuhu bannaanaanshihiis inuu bannaan yaha u asla wamaa yaduru wixii wax dhibayana yumnacu waa la mancinaya waa la diidaya qowlkan wuxuu geliyey sheikhu tafsiil oo wuxuu tilmaamay in la kala eegayo shaygan ma naafic baa mise waa daar nafciga iyo dararka marka la eegayana shayga waa inuu nafcigiisu khaalis yahay oo saafi yahay oo aan dhibaata u helin ama uu haalib yahay dhibi haba u heliso laakiin nafcigu ka badan yahay dhibta xaaladda noocaasa ah wuxuu noqonayaa naafic ima khaalisan wa imaa haaliban nafcigaasi ha noqdo mid khaalis oo saafi ah oo innaba wax darari aanu wehelin ama mid haalib ah oo darar waa weheliyaa laakiin dheeftaa ka badan dhibaatada xaalka noocaasa ah wuxuu noqonayaa shay bannaan shaygii wax dhibaya dhibtaasi ha noqdo darar khaalis ah oo saafi ah oo innaba wax nafcii aanu helin ama ha noqdo darar raajixa ama haalib ah waxaa laga eegayaa walow raajixba ha noqdo dararkaas wuxuu noqonayaa shay xaaraana ayuu noqonaya bacdu ahlicilmi waxay ilxaaqiyaan haddii dhibtiiyo dheeftu isla ekaato lafteeda si dhibaatada looga badbaado waa in markaa lafteeda xagga manciga la raacinayo culamada qaarkoodna waxay ka dhigayaan in xaalad ijtihaadiya ay tahay kala duduwanaan karto laakiin culamada qaar waxay leeyihiin haddii dhibtiiyo dheeftu isla ekaato dar'u lmafasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix calaa kulli xaal tafsiilkan marka masalada la geliyey tii hore khilaafi mayso waxaynoo khilaafayn haddii shaygii la ogaado darar raajixa inuu leeyahay ama khaalisba ah dee waxaa loo helayaa adillo xaaraantinimaynays oo sharcigii baa marka waxaa laga helayaa wax markaa diidayo xaaraantinimaynaya marka waa laga reebayaanoo bara'adii asliga ahayd loo noqon maayo waayo wax bara'adii ka naqliya markaa la haya markaa sidaas aawadeed waa sida uu odhanayo sheikhuba kabiiru faa'ida kuma jirto faa'ido weyni waayo dee daabitkii hore ma khilaafayso haddii la ogaado inuu shaygani yahay shay mudir ah dararkaasi khaalis ha noqdo ama markaa raajix ha noqdee wuxuu noqonayaa midaan baraa' asliya la istisxaabayn ee xukunka sharciga ay ku leedahay ashyaada wax dhibaya inuu yeesho wa qiila waxaa la yidhi ina alasla asalku fii maa yanfacu wixii wax anfacaya asalkeedu jawaazuhu waa inuu bannaan yahy wamaa yaduru wixii wax dhibaya yumnacu waa la mancinaya waa la diidaya mucaamalaadkii mucaamalo mucaamalaadka ka mid a hadii laysku qabto mucaamaladaas ma bannaanta mise ma bannaana lama shartiyo mucaamalo kastaa inay jirto wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo suuradeeda nas loo helo waxaa la odhanayaa asal waxaa u ah mucaamalaadkii inay bannaan yihiin wixii daliil xaaraantinimeeye mooyaane saasaa la odhanaya sidaas ayaa la odhanaya waxaddu istisxaabka asalkiisu waa weheshiga akhdulmujtahidi mujtahidku inuu qaato weeye bilasli asalka qaato can daliili xukmin qad fuqid ay bacda daliili xukmin qad fuqid yacnii daliil xukum ka ku tusinaya oo la waayey dabadeed wuxuu qaadanayaa markaa asalka ayuu qaadanaya can wakhtiyada qaar baa loo isticmaalaa bimacnaa bacda latarkabunna tabaqan can tabaq ay bacda tabaq wuxuu halkan sheikhu kaga hadlayaa mas'ale la yidhaahdo istisxaab istisxaabku wuxuu yahay mujtahidki wuxuu markaa weheshanayaa xukunka uu shaygu asal ahaan lahaa ayuu istisxaabaya weheshanaya marka istisxaabu alcadami alasli baa soo gelaya daliil haddii la waayo asalkiisi baa loo noqonayaa asalkiisi hadduu ibaaxo ahaa asalkaasaa la weheshanaya hadduu cibaadaad ahaa waxaa la weheshanaya asalkii mancigii baa la weheshanaya marka daliil la waayaba waxaa la odhanayaa shayga asalkiisii inta loo celiyo xukunkii asalkiisa ha la weheshado ama bara asliya ha noqdo ama khayrkii ha noqdo marka taana saas yadaa weeyey istisxaabkuna suwar badan buu u qaybsamaa waxaa ka mida istisxaab alcadam alasli waana mawdicu itifaaq oo culammadu ay isla oggol yihiin in la cuskanayo waxaa kaloo ka mida noocyo kale oo deliil aan la waayin oo marbaa waxaa la cuskadaa istisxaabu annas naska muxkamnimadiisaa la istisxaabaya nas baa waxaa laysku ysku qabtay inuu soo arooray waa la og yahay laakiin miyaa la nasakhay mise lama nasakhine waa muxkam inuu muxkam yahaa la weheshanayaa xataa yahbuta nasxu suuro kale nas baa cumuum lagu ogaa masaa'isha qaarkood baa waxaa la yidhi miyaa laga gaar yeelay miyaa laga khasisoo laga reebay markii laysku qabtay waa laga khasisay iyo lagama khasisin haddii deliil la helo lagaga khasisay waa laga reebayaa wa ilaa cumuumkiisaa la istisxaabaya marka nusuustu markay soo aroorto qudheeda istisxaabka waa ku tacalluqa laakiin hadda tuu isagu sheegaya waxay ku saabsan tahay istisxaabu alcadam alasli ayuu hadda sii tilmaamaya laakiin suwar inay leedahay baynu faaiideynnaa aynu sheegana wa xaddu listiaabi istisxaabka xadkiisa ama tacriifkiisu shayga in la weheshado akhdu lmujtahidi mujtahidku inuu qaato weeye bilasli shayga asalkiisii can daliili xukmin ay bacda daliili xukmin qad fuqid xukun daliilkii oo la waayey dabadeed yacnii xukunka shaygaas oo daliilkiisa la waayey dabadeed waa in la cuskadaa asalkiisu wuxuu ahaa daliil khusuusa ah haddii la waayo oo isaga markaa sheegaya waxaa loo noqonayaa xataa cumuum daliiluu ku soo gelaya haddii la waayo ama isaga khusuuskiisa ha sheego ama cumuum ha ku soo galo iyo wax la mida waxaa loo noqonayaa cadam alasli istisxaabu alcadam alasli baraa'adii asliga ahayd baa loo noqonaya hadduu aanu cibaadaad ahayn hadduu cibaadaad yahayna xadrigii iyo mancigii baa loo noqonaya saas wey baabu tartiibi aladila wuxuu baab yahay adilada tartiibteeda iyo sida loo kala hormarinayo wuxuu sheekhu uhi raximah ullah waqadamuu min aladilati aljali cala alkhafiyi biictibaari alcamali waqadamuu minha mufiida alcilmi cala mufiidi adanni ay lilxukmi ila maca alkhusuusi waalcumuumi falyu'ta bitaqsiisi ila ataqdiimi wuxuu sheekhu uhi raximah ullah waqadamuu waa hormariyeen culammadu min aladilati daliilada xaaluu ka mid yahay jeliga soo socdaa ama min aladilati xagga adilada waxay hormariyeen aljariya ka waxaweeye daahirka muuqda bay ka hormaryeen cala alkhafiyi ka qarsoon biictibaari alcamali marka loo eegayo camalfalka lagu camalfalayo waxay hormariyeen daliilba daliilkuu ka daahirsan yahay uu ka muuqad badan yahay uu ka qawisan yahay bay qadimeen waa cinda atacaarud waa cinda markay adiladu iska hor kulmi kari waayo waxay hormariyeen xaalu adilada ka mid yahay mufiida alcilmi kii cilmiga faa'iidaynayay hormariyeen calaa mufiidi danni waxay ka hormariyeen kii danniga faa'iidaynayey danni haalibka ay lilxukmi yacni xukunka in la malaynayo faa'iidaynayey wuxuu u jeedaa uu u fasiray wuxuu markaa cilmiga ku faa'iidaynaya ama danniga ku faa'iidaynaya waa lilxukmi xukunka ila maca alkhusuusi waalcumuumi yacni khaasnimo iyo caamnimo la jirkeed inuu yahay mooyaane oo labada daliil midna caam yahay midna khaas yahay mooyaane haddii kale ay tacaarudaan waxaa la qadimayaa siday u kala xoog badan yihiin falyu'ta bitakhsiis markay caam iyo khaas ay kale yihiin ha lala yimaado takhsiis ha lala yimaado oo kii khaaska aha baa lagu khasisayaa daliilka caamka ah la taqdiim horumarin markaa lalama imanayo yacnii laa yu'ta bitaqdiim oo xaaladda noocaas ah waa la kala hormariyey la odhan maayee waa la khasisayaa wuxuu ku saabsan yahay baabkani tartiibu aladilla wax la yidhaahdo tartiibtu waxay tahay shayga in mid walba rutbadiisa iyo darajadiisa la dhigo oo la nidaamiyo siday kale xoogga badan yihiin loo kala hormariyo taas wey adiladii wakhtiyada qaarkood baa daahirkoodu wuxuu yeelanayaa tacaarud ama iska hor imaansho marka haddaba sidaasoo kale ay dhacdo waxaa loo kala hormarinayaa siday u kala xoog badan yihiin ayaa loo kala qadimaya xoog badnaantaasi mar wuxuu noqonayaa xagga dalaalada mar wuxuu noqonayaa xagga sugnaanshaha mar wuxuu noqonayaa labadoo israacay marka daliilka jaliga ah ee daahirka ah baa laga hormarinaya daliilka khafiga qarsoon oo haddii mid mas'alada nas ku yahay oo ku cad yahay midna daahir ku yaho ixtimaal leeyahay kana sidaasuu ku cad yaho si kaleba ma aqbalayo ayuhumaa yuqadam yuqadamu nasu asariix ya cala adaahir daliilka naska sariixa masalada ku ah baa laga hormarinaya ka daahirka ku ahe ixtimaal kale aqbali kara liannahu aqwa fiih mid baa daahir ku ah midna mu'awal buu ku yahay waana la kulmin kari waaye yuqadamu daahir haddii jamci suuro geli waayo daahirkaa la hormarinaya taqdiimka caynkaas iyo tartiibtaa waxaa lala imanayaa waa cinda alisdixaam ay cinda atacaarud maca cadami imkaani aljamci marka ugu horraysa waxaa waajiba adilada in la jamciyo waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskhun buyina jamcigii haddii darajo labaad baa eh, loo guurayaa darajada labaad waa maxay waa in la eego adiladu siday u kala horreysay oo haddii midna markaa waxaweye uu ahaa mid horreeyey oo mutaqadim ahaa midna muta'akhir oo dambeeyey lana kulmin kari waayey taarikhdiina la gartay sidaa inay u kala horreeyeen maxaa la samaynayaa waa laysku nasakhaya oo kii dembeeya wuxuu noqonayaa naasikh kii horreeyeyna wuxuu noqonayaa mansuukh labadaa qodob waa ka horreeyaan tarjiix waxaa ku soo xiga tarjiixa ku xiga jamcigii waa la isku dayey waa la jamcin kari waaye jamci maqbuul ah aan takalluf ku jirin mar labaadka inay kala horreeyeen baa laysidhi baado waa la garan waaye waxaa loo guurayaa yuqadamu alaqwa falqawiy ama yuqadamu alaqwa falaqwa kaa doontaba dheh siday u kale xoogga badanyihin baa loo kala hormarinaya xoog badnaantaas wuxuu noqon karaa xagga subuudka iyo sugnaanshaha wuxuu kaloo noqon karaa xagga dalaalada iyo tusinta waqtiyada qaarna labadu way israaci karaan waana kala hadhi karaan marka haddii labadii daliil mid yahay muxkam oo ixtimaalaad aanu lahayn mid kalena uu mutashaabih yahay oo ixtimaalaad uu leeyahay sidii sidaba aqbali karo kee la qadimayaa yuqadamu almuxkam cala almutashaabih waayo mutashaabiha inaan la yska raacayn oo muxkamka laga tegayn dee adiladaa sheegays huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna ummu lkitaabi wakhar mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaaa alfitnati wa ibtigaaa ta'wiilih idan yuraddu almutashaabihu ila almuxkam macnaha uu muxkamka ku waafaqayo baa lagu xambaarayaa muxkamkaana la raacaya muxkamka ayaan la raacaya waayahay xagga dalaalada waxaa la eegayaa midba tay ka waadaxsantaa la eegaya wuxuu kale ku yidhi isagoo masaladaas sii farcinaya kii cilmiga faa'iidaynayaa laga hormarinaya ka danniga hadduu midna yahay mutawaatir midna uu yahay aaxaad danni faa'iidaynayo midna aaxaad yahay dee yuqadamu almutawaatir laakiin waa goorma oo marka jamci suuro geli waayo naskhina aan la ogaan cala alqowl marka lagu socdo aaxaadku waa nasakhi karaa mutawaatir culamo badani waxay leeyihin aaxaad ma nasakhi karo mutawaatir ma nasakhi karo laakiin haddii la yidhaahdo waa nasakhi karaa haddii la yidhaahdo xaaladda noocaasa naskhina waa inaanu suuro gelin haddaba adiladaas markay tacaarudaan hadday caam iyo khaas yihiin waa la ysku khasisayaa walow caamku haba noqdo aayad qur'aana khaaskuna ha noqdo xadiis aaxaada fuqahada qaarkoodoo odhanaya waa jiraan sida xanafiyadoo kale xadiiska aaxaadkii ma khasisi karo aayad qur'aana laakiin qowlka noocaasi sax maa saxdu waxay tahay inuu khasisi karo ficlanna waa khasisay axaadiis badan baa soo aroorto aayaadka qur'aanka qaarkood khasisays marka daliil diidaya inuu khasisaa ma jiro laa daliil sharci ah iyo mid caqliya midnaba diidi maayo marka hadday caam iyo khaas noqdaan caamkiiyo khaaskii waa laysku khasisaya yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn cumuumkeeda waa la khasisay waxaa khasisaya xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam laa yarisu almuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima waxaa kaloo khasisay xadiiska kale ee nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam alqaatilu laa yaris marka waxawe takhsiisaad baa galay ina macaashira alambiyaai laa nuurasu maa tarakna sadaqa kullu dalika waa takhsiisaad gelaya waxaa kaloo ka mida fii ma saqat asamaa'u alcushru wa cam cumuumkaa takhsiis baa galay oo nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam laysa fii ma duuna khamsati awsuqin sadaqa marka waa xadiis xadiis khasisaya oo intii yarayd inaan shan awr waxay qaadaan wixii ka waabsan ee dhulka ka soo baxaa inaan zaka ka waajibayn baa xadiiska kale cadaynaya wa kadalika cumuumka aayaddana waa khasisaya cumuumka aayaddu waa tee wa aatuu xaqahu yowma xasaadih ila qaliil iyo kasiirba oo ku rumoobaysa wa aatuu xaqahu yowma xasaadi waxay caam ku tahay fi alqaliil waalkasiir laakiin xadiisku muxuu sheegayaa xadiisku wuxuu sheegayaa laysa fiima duuna khamsati awsuqin sadaqa idan waa xadiis khasisaya aayadda iyo xadiiska labadaba khasisaya hmm. aayat lancaam iyo xadiiska aynu sheegnay labadaba uu khasisaya fiima saqat asamaa alcushru waa yahay sheekhu waxau uhi raximah ullah waqadamuu way hormariyeen min aladilati xagga daliilada ama jarigu xaaluu daliilada ka mid yahay aljaliya ka daahirka ah ayay hormaryeene muuqda cala alkhafiyi ka qarsoon bay ka hormariyeen daliilna hadduu daahir yahay oo cad yahay midna uu khafi yahay ka cad baa la hormarinaya ka cad waxaa soo gelaya xagga dalaalada inuu qawi yahay oo dalaaladiisu ay waadix tahay iyo xagga subuutka inuu markaa ka xoog badan yahay mid walba biictibaari alcamal waxaa lagu kala hormarinayaa camalfalka iyadoo loo eegayo yacni xaggii ictiqaadkaiyo rumaynta way ka siman yihiin ya laakiin camalfalkay ku kala duwanaanayaan wa qaddamuu waa hormariyeen minhaa xaaluu adilada ka mid yahay mufiida alcilmi kii cilmiga faa'iidaynayay hormariyeen calaa mufiidi danni kii danniga faa'iidaynayay malaha haalibka ah bay ka hormariyeen ay lilxukmi waxaa loo jeedaa wuxuu cilmi ku faa'iidaynayaa ama danni ku faa'iidaynaya xukunka ayuu faa'iidaynaya cilmi ama danni ku faa'iidaynaya in lagu ogaado xukunka yaqiin ama lagu ogaado danni haaliba ilaa maca alkhusuusi waalcumuumi khusuus iyo cumuum la jirkood mooyaane oo tacaarudku inuu ahaado nas caam iyo nas khaasi inay iscaarideen mooyaane falyu'ta bitaqsiisi markaa ha lala yimaado takhsiiska iyo khaas yeelista oo la ysku khasiso la taqdiimi ay laa yu'taa bitaqdiimi taqdiim lalama imanayo oo waa la kala qadimay la odhan maayo waa la ysku khasisaya waxay ka dhigan tahay in cumuumkii xukunka markaa si caama loo sheego li xukunkiisu waa sidaas ila an yakuuna kada wakada oo bimasaabati takhsiis bimasaabati alistisna oo kale ayuu noqonaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk